bismi illaahi araxmaan iraxiim alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wa usalli wa usalimu calaa nabiyihi alkariim moxamed bni cabdillaah khaatami alambiyaai walmursaliin wa calaa aalihi wa asxaabih alakhyaari alamaadi wa cala altaabiciina lahum biixsaanin ilaa yowmi اddiin wa salama tasliima kafiira amaa bacdu waxaynu ka bilaabaynaa aayadda sagaal iyo lixdan ee suuratu tawwa suuradda laydhaa ka mid a waxa ilaahay uu soo sifeeyo aada u soo tilmaamay nimanka munaafiqiinta la ydhaahdo oo xikmadda ka hadalkooda loo badiyey aynu hore u soo xusnay khuduuradda iyo waxyeelada ay leeyihiin oo aad u badan awgeed waxa ilaahay uu ka dhexaysiinayaa mushaabaha isku ekaansho gaaladan iyo gaaladii ka horreeyey marka gaalada nebi maxamed la joogtay calayhi salaatu wasalaam hadduu mushrig yahay iyo hadduu yahuudi yahay iyo hadduu munaafiq yahayba waxa ilaahay uu ku shabahayaa kuwii qarniyadii hore soo hortaagnaa ambiyadii ilaahay ayaa rabbi uu ku shabahayaa halkan kuwa imminka joogaana iyaguna kuwaasunbay la mid yihiin had walba dadka caalamka ku noole waa laba ummadooduun ummatul kufri wa ummatul islaam ummadda kufrigu had walba waa isku muuqaal waa isku maqaal iyo hadal waa isku mowqif iyo dareen sida ilaahayba uu ku yidhi aayadda ku sugan suuratu daariyaat kadalika maa ata aladiina min qablihim min rasuulin ilaa qaaluu saaxirun aw majnuun atawaasaw bihi bal hum qowmun daaquun markastuu rasuul yimaado hadal isku mida bay ku odhanayeen baa ilaahay waa sixir leh ama uu waalan yahay rasuulna iyaanu joogin bee qofkii diin wataa ah dee waa maadh isaguna wadaad waalan uun ayuunbaa loo bixinayaa kolkaana la yaabka lala yaabsan yahay mar walba qofkii diin wada gaal caaday u noqotay gaal caado ayay u tahy sidoo kale dadka awliyada ilaahay iyo saalixiintuna iyaguna waana isku mowqif waana isku muuqaal waana isku maqaal aynu uga jeedno hadalkoodu waa isku mid weeye mowqifkay taagan yihiin waa isku mid muuqaalkooda iyo sibqadooda iyo dareenkooda waa isku mid dadku saas siduu isu qabanaya waa sidaca ah, siduu u qaybsan yihiina waa noocaa ah. laakiin siday dadku gaaladu u qaybiyaan maaha waa siduu ilaahay u qaybiyey gaaladu waxay u qaybiyaan dadka wadamo maxaanku raa jinsiyado qowmiyado dabaqado waxaasaa loo qaybiyey taa maaha laakiin taa dhabti waa taa wey waa kaa ilaahay munaafiqiintiina rag iyo dumar dhan isu mariyey muuminiintiina dhan buu isu mariyey markaa ilaahay wuxuu ihi kaladiina hum nimankan gaalada ee munaafiqiintu kaladiina kuwiibay la mid yihiin min qablikum idinka idinka horreeyey kaanuu waxay ahaayeen ummadaha hore ee kufaartu ama kaladiina min qablikum kuwii oo kalea la mid tihiin haddaad tihiin gaalada kaanuu waxay ahaayeen kuwaa idinka horreeyay ashadda minkum quwa kuwa idinka awood badan wa akara amwaalan wa wlaadan dadkiiyo dunyadana way idinka badnaayeen maalka iyo ubadka fastamtacuu bikhalaaqihim waxay ku raaxaysteen nasiibkoodii iyo calafkoodii fastamtactum bikhalaaikum idinkuna nasiibkiinni iyo calafkiinniibaa ku raaxaysateen kama stamtaca siday ugu raaxaysteen aladiina min qablikum kuwii idinka horeeyey gaaloy bikhalaaqihim nasiibkoodii sidii ay ugu raaxaysteen wakhudtum waxaa dhex gasheen kaladii khaaduu balaayadii iyo baaskii ay sidaa u dhex tiimbadeen iyo xumaantiiba idina dhex gasheen ulaa'ika gaaladaasi xabidat acmaalahum camalladoodii way bureenoo wax ka soo qaad ma leh fidunyaa waalaakhira adduun iyo aakhiraba wax lagu xisaabtamaya ma aha wa ulaa'ika hum ulkhaasiruun kuwaasi waa kuwa guuldaraystay sidaasaa ilahay u xusayoo iyagii buu la hadlaya antum idinku gaalo kuwiinaa nebi maxamed hortaaganow waxaa la mid tihiin kuwi idinka horeeyey kuwi idinka horeeyey xaggay kala mid yihiin waxay kala mid yihiin bimaa facaluu wa bimaa fuciluu waxay sameeyeen iyo waxa lagu sameeyeyba waxay gaaladaa hore sameeyeen waxaasuu ahaa xil kale waxa lagu sameeyeyna waxa uu ahaa waxaan ilaahay u xusee alam ya'tihim naba'u aladiina min qablihim ilaa dhowr qolo intuu ilaahay isku cadfo ummadii hore ah ayuu sheegay markuu wwaxay sameeyeen kolku sheegay wixii lagu sameeyey ilaahay siduu u galayna uu sheegay marka haddii kuwa hore waxa ay sameeyeen waxaana ilaahay ku sameeyey ku abaalmariyey idinkuna raadkoodiiba haysaano wixii lagu sameeyunbaa idinku dhici dhan labaad arrin labaadna way ka shabahaan almumin yastanid bilquwati lkubraa qofka muminkaah awoodda weyn buu ku tiirsan yahay oo ta ilaahaya subxaanahu wa tacaala iyo madadkiisa waalmunaafiq waalkaafir yastanid bilquwati alcaarida qofka laakiin aan iimaanka lahayn iimaanlaawuhu wuxuu ku tiirsan yahay awoodda caaridka ah ee gadaal timid oo ah tan ilaahay uu sheegay amwaalan wa awlaadan maalka iyo awlaada dadkiiyo duunyada waa xooggi iyo xoolaha waxay u yaqaanaan dadku dalkeebaa ugu xoog weyn oo ugu xoolo badan oo dabaqada koobaad ku jira feraskalaaska ummadaha ku jira kuwaasibaa waxa ay yihiin bay kuleeyihiin kuwa quwada weyn ku tiirsan soo xoogaga waaweyn maad maqal xoogaga waaweyn la sheegayaa xoog ilaahay bay ku tiirsan yihin waa alaabta yarar ay urursadeen marka yastaniduuna bilquwati alcaarida quwada caaridkaabay ku tiirsanyiin tu ilaahay agtooda ma taalo waa taasina waa tun labaad oo ay ka shabahaanoo waa kan ilaahay yidhi eeg maal iyo dad iyo duunya ilaahay uu sheegay amwaalan wa awlaadan xoolo iyo adduunyo ay haysteen buu sheegay markaasaa wuxuu tilmaamay ashadda minkum quwa kuwa horaaba quwada caridka ah ee timida bani aadamka ilaahay uu hibeeyuu siiyey kuwaasaaba idinka xoog badnaaba kuwiina noocana kuwaasaa idinka xoog badnaa midhna lagama hayo afkay goosteenoo meelay mareen lama hayo waxa saddexaadoo ay ka shabahaan innahum yaftatinuuna bi hadi alquwa quwadan ilaahay uu siiyey bay ku fitnoobeen oo awooddii bay xagga xun ula kaceen awoodda qofka iimaanka lihi wuu jaheeyaa dhinaca ugu wanaagsan buu u xaqu ugu adeegaa laakiin qofkan kale ee mufsidka ahe awoodda wuu ku fitnaysan yahayoo dhinaca xun buu isticmaalaa markaa qur-aanku waxa uu bixiyey tusaalayaal awooddii xukumka iyo hogaaminta iyo quwada caskariga ah fircoon baa ilaahay tusaale usoo qaaday sida xun u isticmaalay iyo ummadaha halkan aynu ku arkayno ee uhi ashadda minkum quwa awooddii cilmiga iyo dhaqaalaha qaaruun baa ilaahay tusaale uu ku bixiyaayo isaguna teesanka taaga uhi innamaa uutiituhu calaa cilmin cindii war anigunba aqoon ilaahay waxba ma bixiya aqoontaydaan waxaan ku helay say gaaladu yidhahdaan had jeerba sidaynu arkayno wakhtigan xaaliga ana in awooddii ay ku fitnaysayn kufaartu wakhtigan xoogaaga horumarka ah ee ilaahay uu u furay iyo tiknolojiyadii waxa ay in badan sheegaan way ku fitnoobeen marka dhinacay u isticmaaleen waxa weye dad in lagaga aarsado adduunyada in lagu addoonsado awooddii xukumka awooddii cilmiga awooddii maalka marka taasi runtii waa mid ay ku fitnaysayin iyadana saddexdaa darafba wajushabuhum dhinaca la iskaga shabahaya u noqon karaa kaladiina min qablikum kaanuu ashadda minkum quwa kuwa horaaba idinka xoog badnaa wa akara amwaalan wa dad iyo dunyana way idinka badnaayeen marka waxay ku raaxaysteen khalaaqoodii khalaaqu waa nasiibka nasiibka ayaa khalaaq la yidhaahdaa nasiibkoodiibay ku raaxaysteen waxay tilmaamaysaa wuxuu ilaahay dad siiyey ee uu duunyo siiyey ee uu calaf siiyey raaxuun bay ahaayeen iyo tumasho tumasho adduun bay ahayd aladiina kafaruu yatamatacuuna waya'kuluuna kamaa ta'kulu lancaamu wannaaru mahwa lahum saasaa ilaahay uhi kuwa gaaladaa wuxuu ilaahay siiyey waxa weeye inay yatamatacuun raaxaystaan una cunaan siday xooluhu waxu cunaan oo kale marka nimankaasi khalaaqii iyo nasiibkii ilaahay uu siiyey diin iyo dadtoona ugumay faa'iidaynin laakiin raaxay ahayd idinkuna fastamtactum bikhalaaikum kama stamtaca aladiina min qablikum bikhalaaqi idinkuna waa ku raaxaysateen gaalay nasiibkiinni siday kuwaasiba ahaayeen koow maxaa wehelinaya talow nicmadii ilaahay uu siiyey nicmada ilaahay uu siiyey lama diidana in lagu raaxaysto laakiin raaxadani waa mid macalkibirah waa mid macalbaar iyo kibir la socdo waxaa caddaynaya waa khudtum kaladii khaadu waxa dhex gasheen wixii ay dhex galeen khawdka waxaa la ydhahdaa qofku sidiisaba marka uu biyo fara badan u dhex quuso ayaa la ydhahdaa marka nimankani adduunyada sidii ilaahay ugu talagalay baanay u isticmaalin way dhex dabaalanayeen sida qofka biyaha oo kale u dhex dabaasho xumaantu sidoo kale iyadana aad bay u badsanayeen siduu qofku dhex dabaasho biyaha oo kale maa salakakum fii saqar qaaluu lam naku min almusalliin walam naku nucimu lmiskiin wa kunnaa nakhuudu maca alkhaa'idiin wa kunnaa nukadibu biyowmi ddiin ahlu naarkiibaa waxaa waraystay malaa'igtii ama ahlu janniba yidhi war balaa idinku dhacday xagga laydinka raacay meeshan waxay idinkaga dhaceen dadkii ilaahay waa kaa jannada gale wanaagsane maxaa meeshan idin keenay markaasay idhaahdeen sababii bay tiriyeena waxay ku dareen wa kunnaa maca alkhaa'idiin markii adduunyadii la joogo waxa yagu wakhtiga yagu muu xigmadaysnayn waxa yagu may lahayn wax ilaahay raali gelinaya laakiin dabaal baanu ku jira ilaahayna wuxuu xusay camalkoodii inuu buray aakhirana ay khasaareen alam yatihim buu ilahay yidhi miyaanu imanin kuwa waxaan samaynaya naba'u ladiina kuwii warkoodii min qablihim iyaga ka horreeyey qowmi nuuxin nebi nuux qoladiisii wa caadin iyo reer caad wa hamuuda iyo qoladii reer hamuud wa qowmi ibraahiim iyo nebi ibraahim qoladiisii wa asxaabi madyan iyo qoladii madyan meesha la ydhaha degi jirtee shucayb loo diray waalmu'tafikaat iyo kuwii la dabarogay la afgambiyey ee qowmu luud atathum rusuluhum bilbayinaat ummadaha hore rusushoodii waxay ula yimaadeen waxyaabo cadcad oo qancin kara markaasay dulmi sameeyeen markaasaa la halaagay famaa kaana allaahu liyadlimahum ilaahay muu ahaanin mid dulmiya ah iyo halaagu halaagae walaakin kaanuu anfusahum yadlimuun naftoodii bay noqdeen kuwa dulmiyey ilaahay waxba ma yeelin sidaas sidaa rabbuna u xusay subxaana markuu ka soo warramay ummadaha hore waxay sameeyeen ayaa wixii lagu sameeyeyna uu ku xidhay saasay isugu xidhan yihiin hunaaka irtibaad bayna alcamal wa jazaa'i qur-aanku mar walba wuxuu isku xidhayaa camalka qofku ifkan sameeyo iyo abaalkiisa labadaasaan kala hadhayn dabeecadda qur-aanka u fiirso mar waloo ummad uu xuso camalkoodaba ama ha wanaagsanaada ama ha xumaadee markiiba waxaa lagu lifaaqayaa abaalmarintii uu qofkaas taladaa arrinku go-aanku gaadhay fuudkii uu ka cabay iyo wixii natiijaha ee uu kala kulmay iyo midhuhu ka goostay markiiba ilahay uu ku lifaaqaya waxay taasi tilmaamaysaa halkan aynu joognaana meeshii camalka inayt meeshii abaalmarintuna inayna sugayso lagama maarmaanna ayti qofku inkastaba ha u dhagooleeyo ha iska dhagatiree waa lagama maarmaan yowman min al ayaam inay timaado abaalmarintii ilaahay ummadahaasi waxaasay sameeyeen dee kuwa waxaasaa lagu sameeyey marka warkoodii miyaanu u iman miyaan looga warram intalo kuwaa sidii loo galay kolow markan lagu leeyahy alam yatihim nabau ladiina min qablihim kuwaa hore warkoodii miyaanu kuwan u imanin marka ilaahay uu leeyahy warku dee waxaa qur-aanku kaga warramay in qolaba si loo halaagay qowmu nuux ilaahay dee wuxuu ku furay qasabadihiisi waaweynaa ayuu ku furay biyuu ku sii daayay waay markii uu nuux habaaray kadib dabeedna meel waliba way isqabsatay ceriyo dhul biyay isqabsadeen intaa yare doonida shiraaqan ee nuux iyo inta la socota mooyaane wixii kaleo dhan biyahaasaa jiiday reer caad iyagana dee ilaahay dabaylihiisiibuu ku afuufay daaqadu uga furay dabaylihii aan cidiba xejinaynin riixan sarsara dabayl aada u dhawaaq kulul oo mudamirahoo waxba aan ka reebayninoo markii ay dadkii heshay saharha calayhim sabca layaalin waamaaniyata ayaamin xusuuma fatara alqawma fiiha sharca kaanahum acjaazu nakhlin khaawiya shan iyo toban caalamaal sakhara calayhim sabcata layaalin waamaaniyata ayaam sideed maalmood iyo toddoba habeen macnaheed waxa maalin bay bilaabantay arbaca bil safar u dambaysay bilaabantay bay idhahdaan kutubaha qaarkood shaba waxaanay soomaalidu uga qayliyaan riixda dabayshaasa ilaahay marka maalin bay bilaabantay maalinna way dhammaatay maalin maalin waa ku sideed iyo toddobadii habeene udhexeeyay shan iyo toban caana maalin ayay ku wareegaysay sakharahaa calayhi ilaan dabaylku dhaafaysaana waa dan oo dhan unu socoto kaasii gudbaysa waa mid lagu ballamiyey oo saasay ugu wareegaysay qofku hal ku way kasoo saaraysaa dabeedna halkiisay ku qaarajinaysa wa thamuud iyagana qur-aanku waa xusay inuu ilaahay sirigiisii ku afuufay sayx qaylunbaa ku dhacday qaylada ilahay ayaa iska xejinaya qawmi ibraahim iyagana halaagiibaa ku dhacay reer madyan iyagana dhulkaa lala gilgilay rajfa mu'tafikaat waalmu'tafikata ahwaa faqashaaha maa qashaa qoladii la dabarogay qowmu luud intuu ilaahay afgembiyo dhulka uu kor u qaaday waxaa kale u rogay ila isagaa samaystay dhulkaeh waxaa kale u rogay kolkaasuu ku daboolay wixii uu ku daboolayna gantaalana wuu ka dabageyay intuu dhulka la afgembiyey ayuu gantaalana ku hurgufo markaasuu ka dabageyay meelay mareenba lama nimankaasi waxa camalkoodii ahaa rusushii ilaahay baa ula yimi bayinaad oo qancinayo markaasaa dabeetana dulmi ay sameeyeen dulmiga abaalkiisuna waa kaa wakadalika ahdu rabbika ida ahada alquraa wahiya aalima ina ahdahu aliimun shadiid aayaddaas suuratu huud ku sugani waxay soo gebagabaysay qisooyinka suuraddu aad uga soo warrantee ummadaha markuu ilaahay ummadaha ka soo warramay siduu u galay ayuu yidhi wakadalik ahdu rabbik ilaahay saasuu dee wax u galaa Ah, lagu sheego xaqiiqa ah saasuu u galaa idaa akhada alquraa wahiya daalima marka uu magaalo dulmiday uu qabto waaqa ina akhdahu aliimu shadiid qabashadiisu way kulushay oo way darantay halkanna dulmi buu sheegay halka dulmiga laydhaa caaqibathu lwaqiim dulmiga natiijadiisu waata dulmigu waa waxaynu u naqaano nabsiga qofka nabsibaa ku dhacay macnaheedu dulmigiibaa usoo degdegay dulmiga jawaabtii sida adduunyada loo soo dadejiya markaasaynu nafsi nafsi maalkiibuu qaada kii aakhirana uu dambeeya marka baalka dulmiga laydhaa meel hadduu ka dhaco waxaasuu ku dambeeyaa marka sidaasaa rabbuna subxaana wa tacaala ummadaha iyo ummadahan uu isugu xidhay waxaad halkaa ka faa'iidaynaysaa oo aad arkaysaa qisooyinkan faraha badan ee qur-aanka kariimkahay aad uu soo celceliyo xikmadaha laga faa'iidaysanaya ayaa waxa ay eh, ka mid ah annaha mir maadigii tegay muraayadiisa inoo soo celinaysa ee halkaa aynu ka eegi karaynaa waa waa taariikha taariikhdan faraha badanee ummadaha marka sidaa qur-aanku uu kuugu akhriyo ee aada sidaa u akhriyayso waa adiga oo t v ga ka daawanaya oo kale bahalka iskriimka hortaada yaalla adigoo sidaa uga eegayoo kale oo sidaa dadkii iyo ummadihii iyo waxay sameeyeen iyo intay socdeen iyo waxay ku dambeeyeen filimaad bilaabaysood la dhammaynayso wey qisadii walibaad yaad arkin laakiin waad sawiran karaysa oo ilaahay baa wuxuu ina siiyey awood la yidhaahdo quwa mukhayila fi dimaaq maskaxdeenna wuxuu ku rakibay qayb insaanka uu siiyey oo ah inuu sawiran karo wixii tegay oo uu sawiran karo waxa soo socdana hadaad indhaha isku qabato imaka waxyaabo dhacdooyin halkaa suuqa ka jira aad doonto inaad maskaxda ka soo celiso waa daawan karaysa labada indhood haddaad isku qabato waxaa lagaaga waramaya haddaad indhaha isku qabato waad sawiran karaysa sida waxa soo socdaba aad u sawiran karayso taa macnaheedu waxa weeyaan waa muuqaalkii muuqaalkii maadiga taariikhdaasaa tilmaamaysa arin cajiiba wey wa ilaa haddii aynaan lahayn awoodda takhayulka ee wax lagu sawiran karo faa'iide may yeelateen qiso sheegideed iyo qeyd maqan sheegidii eh, faa'iida muu yeeshay sababta qofka keenaysa inuu wax dareemo oo waxa aakhire laga waramayo iyo wixii hore dhacay intuu dareemo uu ka ooyo oo uu ka ilmeeyo dee sawirkiibuu hayaa waalmu'minuuna waalmu'minaat ilaahay baa wuxuu yidhi ragga iyo dumarka ilaahay rumeeyey bacduhum awliyaau bacdi qaarkoodba kuwa kale ayay tol iyo xigta iyo gacal u yihiin ya'muruuna bilmacruuf waxa wanaagsan bay isfaraan dadka ilaahay rumeeyey wayanhawna can ilmunkar wixii xunna way isu diidaanoo way iska joojiyaan wayuqiimuuna yuqiimuuna asalaa shayga la ydhahdana si fiican bay u tukadaan wayutuuna yu'tuuna azakaa sakadana si wanaagsan bay u quudhaan wa yutiicuuna allaha wa rasuulah ilaahay iyo rasuulkana way ka tala qaataanoo way ka dambeeyaan ulaa'ika kuwa sifooyinkaa leh sayarxamuhum ullah ilaahay baa u naxariisan doona ina allaha casiizun xakiim ilaahaybaa awood iyo xikmad baleh wacada allaahu lmu'miniina waalmu'minaat ragga iyo dumarka ilaahay rumeeye wuxuu rabbi u yaboohu u ballanqaaday oo diyaar u ah jannaatin tajri min taxtiha alanhaar beero hoostooda sidaa webiyaal ay u qulqulayaanoo jannooyina khaalidiina fiihaa way ku waarayaan wa masaakina dayiba guryo aad u qaali ah oo qiimo badan iyana waa u diyaar fi jannaati cadnin beero sugan oon guuritaan iyo dhaqaaqtoona lahayn ayay ugu diyaaryihiin guryahaas wa ridwaanun min allah raalli noqosho ilaahay xaggiisa ka yimi oo awliyadiisa uu ka raalli noqday akbaru jannadaba iyadaa ka weyn daalika kaasiba huwa alfawsu alcadiim liibaan aada u weyni waa taa saasibaa rabbi u xuso waynagii hore usoo sheegnay qolo walba markuu camalkooda xuso halkan ay ka sahay qaateen markiiba wuxuu ku lifaaqayaa abaalki abaalkii wey waxaynu soo aragnay munaafiqii oo ilaahay uu ka soo warramay geedkii munaafiqa la odhan jiray raggiisii iyo dumarkiisii halkana muminiintii raggoodii iyo dumarkoodii marka ragga iyo dumarka qaar loo kala qabyaaladayn karo oo la isku diri karo oo la kala kaxayn kara ma ah rag iyo dumarku waa isku qolo kuwooda muminiinta ahay rag iyo dumarku kuwooda munaafiqiinti waa isku qolo saasubay uqaybsaeen gaal iyo islaam bay uqaybsadeen rag iyo dumar uma qaybsanaa lakiin gaal iyo islaam bay uqaybsadeen sida bishahadati hadi aayaat aayaadkanaaba de sidaa tilmaamayba waxaynu ka faa'idaysanaynaa kale ragga iyo dumarku wixii camal iyo cibaado iyo ilaahay loogu dhowaanayo way u siman yihin waa u siman yihin hadday kaga dheerayso gabadhii ninkii waa nasiibkii isagunbaa hadhaya isagunbaa laangaaba iyaduna waa laandheere iyaduna waa qiimo badanta isaguna wuu qiimo daran yahay laakiin nin buu ahaayoo isagaa ka sarraynaya weligiiba ha xumaado wax la ydhahdaa ma jiro taasina waa midh kaloo aad ka faa'idaysatay waaya waxaa kaloo aayaadka ka muuqanaya mudaabaqa cajiiba macnaha uu isqaabiliya ilaahay kuwaasina waa wada shar kuwani waa wada khayr kuwaas waa wada halaag kuwaasina waa kuwana waa wada guul iyo farxad halkaa hore waxay ahayd almunaafiquuna waalmunaafiqaatu halkanna waalmu'minuuna waalmu'minaat bacduhum min bacdin bay halka kore ahayd markaad daliishanaysa aayadda iyo iskaga kaa khaldamayna bacduhum min bacdin halkanna bacduhum wliyaau bacd marka erayga isbedelay waxa weeye halkaana bacduhum min bacdin unbay aayaddu tilmaantay halkanna awliyaa erayga abaa ilaahay u keenay latiifadiisa iyo siyaadadiisa ayuu leeya shayga qur aanka uu bedelo xikmadiisuu leeyahay marna waa fahamnaa marna dee qofka way ka qarsoomi kartaa laakiin culamaadu tafsiir qaar ka midii ah waxaay tilmaamayaan sababtu inay noqonayso kuwaas way isdhaleen oo waa dad isku ummado horta waa isku liisoo waa la isku tirinayaa kow laakiin laysat wilaaya laysa wilaayat laysa baynahum wilaaya wax wilaayo la ydhaahda ma haystaa iyagoo isku qolo ah haddana laysa baynahum walaa gacaltooyo kama dhaxayso bacduhum min bacdin waa la yidhi haa waa isku qolo gaal gaal waa isku qolo marka islaam xaggii la eego laakiin sibqada iyo dareenka iyo xigtanimada iyo tolka ay leeyihiin dadka mu'miniinta ahi baanay lahayn waa sababtaa darteed baa kuwan ilaahay uhi bacduhum wliyaau bacdin erayga awliyaa wuxuu tusinayaa waa dad gacala waa dad isjecel waa dad isu maqan waa dad sokeeya ah sida dee nusuus barabadani ay tilmaamayso xadiidkii saxeixa nabigu wuxuu ku uhi almuminu lilmumini kalbunyaan yashudu bacduhu bacda washabaka bayna asaabici waaba dad sidaas isku aan laba kala saari karinba raggoodaiyo dumarkooda iyo qaybahooda oo isku jira xadiidkii kale saxeixa wuxuu ah mahalu lmu'miniina fii tawaadihim wa taraaxumihim wa tacaatufihim ka mahali ljasadi alwaaxid ida shtakaa minhu cudwun tadaaca lahu saa'iru ljasadi bilxuma wasahar marka laga dadka muminiinta isjacaylkooda iyo siday isugu naxariisanayaan waa jir keliya jirkaa hadduu xubin xanuunsado inta kalena xanuunku ugu yeedha xubin macnaa inta kalema caafimaad qabto haddii halka ugu hoosaysa jidhka ay ku bogto ilaa maskaxdu dee damqashadii iyo wadnihii kaarkii saasuu ku wada hayaa xumadu waad saaqantahay macnaha meesha ka muuqanaya waa saas erayga dheeraadkan uu bixinayaa waa kaa muwaalaadkan iyo gacaltooyadan iyo walaaltanimadan gaarka ah waxa laga helaa uun dad yimaan laakiin dad gaalaa lagama helo dadka gaaladii waxba isuma ah marka islaam laydhaan bayse soo raacaanay soo kacaane laakiin iyaga qudhoodu waxay isu yihiinoo tolnimo ahay ma jiro waa markaynu ka faa'idaysanay kuwaa hore waxay ahaayeen waxa xunna way isfaraan waxa wanaagsanna way isu diidaan muminiintuna waxa wanaagsan bay isfaraan waxa xunna way isu diidaan eeg waa isu cagsi waa nolol iyo nolol la-aan marka xaqiiqatan la eego kuwaa hore shaqadoodu maxay ahayd tolow wayaqbiduuna aydiyahum dad bukhalaa ah bay ahayn bukhalaa kuwani waxa weeye wayuqiimuuna asalaata wayuutuuna azakaa oo macnaheedu iyo xaqii ummadana way bixiyaan oo sakadiya ah. xaqii ilaahay uu lahaayoo cibaadadii iyo salaadiina way bixiyaan soon iyo salaad labada waa cibaado marka kol hadduu qofku sakadii quraya lagumaba tilmaami kara inuu yahay bakhiil ilaa waajibkiibu gudanaya kuwaas laakiin waxaa gacantood ka odag wa yutiicuuna kuwaas maxay soo ahaayeen nasullaaha fa nasiyahum dad tegay oo ilaahay ilaaway bay ahaayeen dad ka shubay oo socday oo ilaahay ilaaway bay ahaayeen kuwanina ilaahay bay adeecayaanay ka tala qaadanayaan kuwa abaalkoodu waxa uu ahaa ina almunaafiqiina hum ulfaasiquun go-aankoodu sidaasuu ahaa kuna ulaa'ika sayarxamuhum ullah kuwa abaalkoodii dee ilaahay wuu soo xuso wacada allaahu lmunaafiqiina waalmunaafiqaat shan lix arrimood oo isdaba socdoo naaro kala dambeeya abaa loo yaabahay kuwana jannooyinkaa kala dambeeya waa muqaabala intood saa u qaabdaad isbarbar dhigaysaayoo kuwana acuudu billaahi min haaulaa'i baad leedahay ilaahay kuwaasaan kaa magan galay kuwanna waxaad leedahay allaahuma jcalnii min haaulaa'i ilaahay kuwa igu dar liiskooda waxaa lagu talagalay qofku in uu labadan qolo intuu isu eego kuwaana ka fogaado iyo dhaqankooda kuwana ku sifoobo si kale haddii loo eego waa dad iyaguna isku tiirsaday dadka muminiinta ahi ilaahayna ku tiirsaday intay isku tiirsadeen ayay awooddii weynaydoo ilaahayna ku tiirsadeen subxaanahu watacaala kuwaasi iyaguna iskuma tiirsana ilaahayna kuma tiirsana xagee ku cayaan balwaaye munaafiqiintii bacduhum awliyaau bacdin lama odhanoo iyagu iskuma tirsana ilaahay ay ku tiirsan yihiinna lama sheeginoo dee maba adeecayaano way ilaawayanba marka geed ay qabsadaan ma laha warilen geed la qabsadaana weeye xaalkooda kuwana iyana waa isu maqan yihiin ilaahayna way ku tiirsan yihiin subxaanahu wa tacaala fa maa baynahumaa farqiga udhexeeya aad buu u weynyahay wayuiicuuna allaha warasuulah rabbi iyo rasuul bay adeecaan daacatullah waaba waxa keliyaha insaanka ilaahay uu ku tixgelinayo ee uu ku tirsan yahayba naxariis ilaahay bay heleen naxariis ilaahay naxariistaas waa naxariisuu qalbigooda yeelay way waa daakiriin allah ilaahay bay xusayaan waa naxariis dhexdooda taalla waa naxariis ay adduunyada ku haystaan waa naxariis ay aakhira ku haystaanoo ilaahay halkaaba ugu diyaariyey naxariistiisii faraad badnayde boqolka ahayd ee ifkan uu mid un keenay sagaal iyo sagaashankii kale halkaasee ka idugu yihi dadku marka naxariis la idhaahdo hebel allaa yarxamu allah ha u naxariisto waar miyuu dhintay bay idhaahda miyuu dhintay ka dhintayoo quri naxariista uma baahnee kaasina wuu u baahan yahay innaguna waynu u baahannaha ulaaika sayarxamuhum ullah waxa ilaahay uu xusay jannooyin buu u yabahay mu'miniinta jannooyinkiibuu ammaanay webiyaalba hoos qulqulaya masaakina dayiba waa guryo aada u qaaliya jannaati cadin cadnit waa beero sugan intaasaa ilaahay u xusay waxaa halkaa ka muuqanaya jannadaasi inay tahay mid sifadeedii dhabta ahayd wixii ugu dhowaa ayaa ilaahay uu noo soo qadimaya dhammaan kolka la eego waxyaabaha halkan lagu shabahay la mid maaha oo way ka duwanta waa se qofka bani aadamkii si uu waxu fahmi karo dee wuxuu halkan ku arkaybaa wax loogu shabahaya axaadiidta rasuulka sala allahu calayhi wasalam ee jannadaa bal muuqaalkeeda wax ka bixinaysa si aad u garato waxaa halkan lagu hayo inaanay ahaynba waxaynu ka soo qaadan doonaa dhowr xadiid leanna qofka muuminka ah bushaaradaa lagu bushaaraynayo jannada yididiiladiisay kor u qaadaysa nabigu wuxuu xadiidkii saxiixaynka ku yidhi laba janno ayuu qof waliba leeyahay min dahabin aaniyatuhumaa wamaa fiihima labada janno ee waxa ku sugani waa wada dahab iyo laba janno oo iyaga iyo waxa ku dhex jiraada ay yihiin lacag waa dahabkiiyo lacagtii qaaligaba ahaa ee baanankuun lagu hayn jiray halkaa meel walba waa yaallaa iyaga iyo ilaahay inay arkaan xijaabka uunbaa u dhexeeyo xijaabku isaga qaaday ilaahay subxaana wa tacaala xadiid labaad oo saxiixa nabigu wuxuu ku leeyahy calayhi salaatu wasalaam waxaa ilaahay u diyaariyey qofka mujaahidka ah boqol darajo laba derajo oo walba waxaa u dhexeeya inta cirka iyo dhulka u dhexaysa masaafada cirka iyo dhulka udhexaysa in leeg xaguu kala geynaya dee ilaahay baa yaqaano wuu ku barbarhaadhaya marka ilaahay wax weydiisataan fa idaa sa'altum allaha fas'aluuhu lfirdows fainahu acla aljanna wa awsatu ljanna wa minhu tufajaru anhaaru ljanna wa fowqahu carshu raxmaan haddaa ilahay waxa weydiisanaysaan jannada firdows weydiista buu nabigu lehy caleyhi salaatu wasalaam faa'iidooyinkiisuu sheegay wuxuu yihi jannadu u sarreeya jannadu u wanaagsan yahay webiyaasha jannadaa kasoo butaacaya carshiga ilaahaybaa ka sarreeya jannada mar kale xadiidkii musnad imaamu axmed ku sugnaa abi hureyra uu warinayay wuu sifeeyey nebigu caleyhi salaatu wasalaam asxaabtiisaa ka rasuul allow jannada nooga waran bay idhaha intay muraaqoodeen asxaabtu markaa wuxuu ku uhi labinatu dahab wa labinatu fida xabad labani dhismaheeda waa dahab xabada labanee ku xigtaana waa lacag wa malaatuha almisku mifsalka isu haya waa tan sibirka la ysu qabadsiiye labanka mifsalka isu hayaana waaba bahalka miskiga la idhaahdo ee uunsiga laga dhigto wa xasbaauha lulu walyaaquut quruuruxa meesha yaallaana waa jawharta qaaligaee wada bidhaamaysa ee kala nooc ah wa turaabuha zacfaraan geedka udgoon ee sacfaraanka la yidhaahdo weeye ciideeduna meeshan haddii siiga ka duulayso rushaynay u baahnayd halkaa sacfaraanka qaaliga abaaba ah ciidka aba ah man yadkulhaa yancam walaa yab-as qofka jannadaa galaa wuu barwaaqaystay oo balaaya waa ka fogtay buu nebigu wa yakhludu laa yamuut waanu kuwaarayaa ma dhimanayo laa tablaa fiyaabu dharkiisu ma maranayo walaa yafnaa shabaabu dhallinyaranimadiisuna ma dhammaanayso ma dhammaanayso haddii aad halkan ka cararaysay odaytinimo halkaasaa shabaab lagu haya halkan lagama helo waxaa kaloo xadiidkii tirmidi uu warinaya cali min xadiidi caliyin uu xusayey nebigu wuxuu ihi jannada waxaa ku sugan qurafan yuraa daahiruhaa min baatiniha wa baatinuhaa min daahiriha waa guryo wada quraanadahoo muuqaalka markaad eegto dul iyo hoos wada dhalaalaya gudaha iyo dusha labadabaa la yska arkayaa nin reermiyaa soo booday oo wuxuuhi yaa allaahi liman hiya su-aalaad muhiim weydiiyey ninkaa reermiyigii nin maskax badan buu ahaa guryaha meeshaa ka dhalaalaya yaale buui yaale markiiba laxajeclaa gashay dabeetana nebigu wuxuu ku yihi liman dayaba alkalaam wa adcama acaam wa adaama siyaam wa sallaa bileyli wannaasu niyaam waxaa helayo ku guulaysanaya qofka hadalka wanaajiya hadalka macaan raashinkana dadka siiya soonka badan habeenkiina salaada tukanaya iyaday dadku hordaan ah, xadiid kale isaguna sanadkiisu xasaya ibnu uu warinayo min xadiii usaamata bni zayd asxaabtu nebigu maalin guubaabiyeyo wuxuu ihi alaa hal min mushamirin ila aljanna war ma jiraa rag u guntanaya oo guntiga u giijisanaya jannadaa sidee u baadi dooni lahaayeen haawi markaa nabigu wuxuu ihi fa ina aljannata laa khatara laha laa xadra laha mamnuucid ma leh waxba lagama waayo meesha halkan waxba lagama helo qofku wixii uu doonayay ma helayo siduu u xiiqayuu u ordayaabuu gidaar ka soo go-ayaa waayaya halkaa waxba lagama waayo buu nebigu uhi calayhi salaatu wasalaam geedkii insaanka ahaa ee wax baadidoonka badnaa ee sanqadhagaysiga ahaa halkaa waxba ka waayi maayo hiya warabbilkacbati nuurun yatala'la ilaaha kacbada abuuray baan ku dhaartee waa meel wada iftiina haddii halkani madoobaan jirta wa rayxaanatun tahtas iyo udgoon aada u bilicsan wa qasrun mashiid waxay ka koobantahay buu nabigu sheegayaa jannadu wa qasrun mashiid iyo fooqyo la dheereeyo la qurxiyey wanahrun mutarib iyo webiyaal qulqulaya wa thamaratu nadiija iyo midho howray bislaaday wa sawjatun xasnaa'u jamiila iyo gabadh qurux badan oo dheg badan wa xulalun kafiira iyo qalab laysku qurxiyo wa maqaamun fii abadin fii daarin saliima iyo meel la deganaanayoon laga aagbedelanaynin lagana dalxiisaynin lagana guurayn wa faakihatin wa khudra wa xibara wa nicama fii maxilatin caaliyatin bahiya markaa asxaabtu waxay dhaha nacam yaa rasuul allahi naxnu lmushamiruuna laha wallaahi taa waa u faydanaynaa taa guntigaanu dhiijsanayna markaa nabigu wuxuu ihi quuluu insha allah faqaala alqowm insha allah haddaba insha allahun dhahay insha allahuna inaga ilaawina bud nabigu caleyhi salaatu wasalaam waxaynu usoo qaadanaynaa markaa waxay sharxayaan axaadiidan axaadiidana waxay sharxayaan aayaadkan jannaatin tajri min taxtiha alanhaar al asha ku jirtaa waa al oo lagu magacaabo alcahdu dihni waxay ku tilmaamaysaa webiyaal tilmaaman webiyaashii la garanayo ee suuratu muxamed ilaahay uu kaga waramay <clears throat> mathalu ljanati alatii wucida almuttaquuna fiiha anhaaru min maain hayri aasin waanhaaru min labanin lam yataqayar طacmuh waanhaaru min khamrin ladati lishaaribiin waanhaaru min casalin musafaa walahum fiiha min kulli amaraat wamaqfirat min rabbihim kaman huwa khaalidun fi nnaar wasuquu maaan xamiima saas halkaasa ilahay ku sifeeyey waridwaanun min allaahi akbar nebiguu fasiray calayhi salaatu wasalaam raali noqonshaha ilaahayda ka sii weyn talow muxuu ka sii weyn yahay wuxuu nebigu maxamed xusaya calayhi salaatu wasalaam markay ahlu galaan ilaahay waraysi buu la yeelanaya wuxuu leeya yaa ahla aljanna dadkii jannadan degayow halkan dadkan ku casuumay awliyadayda ahaayow aad bay u jawaabayaana waxay leeyiin labayka rabbanaa wa waalkhayru fii yadayk ilaahayou ku ajiibnay oo hoy ku nidhi oo khayr oo dham gacmahaagu ku jiraa marka ilaahay waxa uu leeyahay raalli ma noqoteen raalli ma noqoteen wamaa lana laa narda yaa rabbana maxaanaan raalli u noqonayn bay idhahdeen ilaahayagio waqad actaytanaa maa lam tucti axadan min khalqi khalqi kaleoo intan helayba maba jiree maxaanaanu raalli noqonayn waa meel haakah oo odhanaya bani aadamku meesha keliya bani aadamku odhanayo waan dhargay waa halkaa halkan lama hayo qof yidhi waan dhargay soo kordhiya hal min masiid weeye shaqada adduunyada halkaa laakiin saasuu nebigu kaga warramay kolkaasaa dabeedna ilaahay uu leeyahy wax jannadan ka wanaagsan ma idin siiyaa oo ilaahay maxaa ka wanaagsan waxba nooma dhinee dabeedna ilaahay waxa uu leeyahay uxilu calaykum ridwaanii falaa asqatuu calaykum bacdahu abadan raalli noqoshahaygii baan idin siiyey weligayna idiin cadhoon maayo taasay halkaasay ku dhammaanto yaa ayuha aladiina aamanuu dadkii ilaahay rumeeyow yaa ayuha nabiyu nebi maxamedow jaahid ilkufaara gaalada la dagaala munaafiqiina iyo kuwa cudur caloolada qaba waqlud calayhim ku adkee wamaawaahum jahannamu halka hoyga u ahay waa naarta jahanamo la yidhaahdo wa bi'sa almasiir meel loo noqdaan halkaasaa u xun sababta loo laynayaabaa ilaahay xusee loola dagaalamayo yaxlifuuna billaah ilaahay waxay ku dhaaranayaan maa qaaluu inaanay odhanin afxumada afxumada laga sheegay walaqad qaaluu waxay ku dhawaaqeen buu ilahay yidhi kalimat alkufr kelmadii gaalnimada ahayd way ku dhawaaqeen wa kafaruu bacda islaamihim intii ay islaameen kadibna way gaaloobeen wahamuu waxay ku fikireen oo ay go'aansadeen bimaa lam yanaaluu waxay gaari kari waayeen wamaa naqamuu may kula dagaalamin nebigii asxaabta ilaa an aqnaahum ullahu wa rasuuluh ilaahay iyo rasuulkiisu inay qani kaga dhigeen min fadli dheeraadka ilaahay fadliga ilaahay heleen bay colaad ka qaadeen fa in hadday soo noqdaan yaku khayran lahum soo noqodku wuu khayr badan yahy hadday toobadkeenaan imika khayr bay u tahay buu ilaha yidhi fursaddii way haystaan wain yatawallow hadday sii jeedsadaan munaafiqiintu ay soo noqon waayaanna yucadibhum allahu cadaaban aliiman cadaab kulul baan cadaabi doonaa buu ilaha yidhi fi dunya walaakhira adduuniya aakhiraba wamaa lahum fi l ard dhulka dhexdiisana kama helayaan min waliyin wax difaaca walaa nasiir iyo wax ku guntada oo u hiiliya midnama hayaa munaafiqiintii dee halkaa aslu masalay noo soo ahaayeen wixii laga soo hadlayay iyaga asalu ahaa munaafiqiinta munaafiqanowna dee wax cerka soo dhaca maaha waa dadkanoo tilmaantan uu yeesho un qofku hadduu tilmaantan aayaadku ay ka warramayaan uu yeesho adiga ahaw walaalkaa ha ahaado qoladiina ha ahaado qoladeenna ha ahaado meel kasta ha joogo qof wasfigan iyo tilmaantan hadduu qaato asbaxa munaafiqan munaafiq buu noqday marka waa cudur jiro oo faafaya in la iska ilaahay dadka ugu sheegaya subxaana wa tacaala sidaa daraaddeed ayaan qof damaanad ka haystaa dee qof ka beri noqda sifaadkan mooyaane aanu jirin imaamulbukhaari kitaabkiisu ku xusay bacdu salaf inuu lahaa munaafiqa waxa ka aamin noqda qof munaafiqa nifaaqa waxa ka aamin noqda qof munaafiqa nifaaqa wax ka cabsada oo ka warwara qof mumina qof mumina lidalik baa khulafadii xudayfatulyamaan inta ay u yimaadaan sida cumar oo kale iyo ayuu odhan jiray war nebigu bilaa calayk miyuu igu daray liiska munaafiqiinta da baaba lagu bushaareeya dadba wax ku tusaya radia allaahu canhu ardaa nebi maxamed oo munaafiqiinta iyo gaalada la dagaalan oo ku adkee ilaahayna naarihiisa u dhiman nimankaa oo naartiisuu gelinayaa jahanama marka waxaa lagula dagaalamayaa kaafirkii bisayf wayujaahad bilmunaafiq billisaan midna carabkaa lagula dagaalamayaa iyo codka iyo fadeexadaynta iyo fashilaada ee fashilinta la fashilinayo midna hubkaa lagula dagaalamaya waa kaafirkii nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam mar ay eedeeyeen sida dee aayaadkaniba ay ka warramayaan nabiga caayeen caleyhi salaatu wasalaam asxaabtu aan laynaba yidhahdeen istaraatiijiyad buu sheegay cajiiba ah. iclaamka iyo warka baahaya isagoo tixgelinaya iyo fursadda uu cadow ka dhiganayo uu ka faa'idaysanayo wuxuuhi war inaga daaya waxba dili maynee eh. yaan la odhanin ina muxamadan yaqtulu asxaaba maxamed asxaabtiisii buu dilayaayoo waa kaasoo arrinkiisii halkaasu ku dambeeyey yaan la odhanine inaga daaya buui dhegxumada xagga gaalada ka imanaysa iyagoo kafaa'idaysiga laynaga faa'idaysanayo ayaynu diidaynaa macnaheedu waxa wey nimanka dilba way mutaysteen horta laakiin yurtakab biakhafi lmafsadatayn biijtinaabi akbarihima shaygii odhan jireen marka muwaasanada la samaynayo laba mafsado weeye nimankan in eh, sidan aynoo soo dhex joogaan waa mafsado iyo balaayo way tahay dilka way istaahilaan balaayona dhex joogta weeye laakiin in la laayaabaa kasii balaayo weyno dee qabaa'ilkaa isku kacaya oo muslimkiiba islaynay oo cadowgaa maanta lagu jihaysan yahay ee lagu fooganyah iyo jihaadka oogan ayaa aynu ka ciiraynaa halkaasuu nebi maxamed caleyhi salaatu wasalaam ka qabtay mayse ahayn niman mustaxiqiin ahaa oo mutaystay in la daayo may ahayn halka laga eegaya wuxuuna ahayn madarada iyo dhibaatada ka weyn xataa wakhtigii ay caayeen nabiga xaaskiisii caaisha radia allahu canha ee ay yidhaahdeen way sinaysatay dee sida qur-aanku uu tilmaamay ka dembiga ugu weyn qaatay wuxuu ahaa munaafiqii cabdillaahi ibnu ubay ibnu saluul dad asxaabta ka mid ah oo dee xasaan iyo ay ka mid ahaayeen baa hadalkaa iyo mistaxyabaa dhex galay oo hadalla ka soo yeedhyeedheen markii ay ku caddaatay iyaga xadulqadafkii waa laga jaray oo xeer ciqaabeedkii waa la mariyey laakiin ninkaa munaafiq ahaa maadaam qabaa'ilka qaarkoodda la safnaayeen maadaam fitno weyne ay ka imanaysay isaga xeer ciqaabeedkii kama oofinin nebigu calayhi salaatu wasalaam taa macnaheedu ma ahayn inuu u turaye waxayd fitno ka weyn ayuu eegayay marka mafaasida iyo masaalixda in mar walba la miisaamo labada mafsadana la ysu eego meesha ayay ku jirtaa waa siyaabaha loo suulinaya munkarka ayay ka midta in halkaa la eego marka nimankan jihaadka lagu qaadayo maadaamaanu nebigu layna caleyhi salaatu wasalaam taa fadeexadaynta taa xaqaa'iqooda ka warramidooda taa ummadda uga digiddeeda si looga baydho oo aanay shacbiyadii ehlitoona u helin nimankiibaa ilaahay uu ka warramay aafaadka yaxlifuuna billaahi maa qaaluu walaqad qaaluu kalimata alkufr waxay ku dhaarteen inaanay odhan way yidhaahdeen kelmad gaalnimo ah islaamnimadooda dabadeed bay gaaloobeen wahamuu bimaa lam yanaaluu waxaanay gaadhinna way go'aamiyeen talow maxay arrimay aayaadku sidaa aad arkayso qisooyin dhacay bay tilmaamayaan qisooyin dhacay oo munaafiqiintu ay sameeyeen macnaha afsadu lcibaada walbilaad dal iyo dad iyo diinba way fasaadinay nimankaas marka qowl xumina wuu soo fulay ficli xumina wuu soo fulay fikir xumina wuu kasoo fulay saddexdiiba halkan waa saddexda qofku ku dambaabo qowl iyo ficil iyo qalbi saddexdiiba way ka dambaabay saddexdabana aayaddu way sheegtay nabigay caayeen calayhi salaatu wasalaam koow waa mid waa kalimatul kufr wahamuu bimaa lam yanaaluu waxay ku fikireen inay dilaan habeenkii dhoweyd baynu ka soo maraynay waxa ogeysiiska lagu bixiyey rasuulku wuxuu sii mari doonaa markii tabuuk laga soo noqonayay karinta halkaasuu ka sii dhici doonaa isagoo colka hogaaminaya haa karintaasi sawtii cidhiidhiga ahayd maaha waan imikaynu helay halkii dabinkii uu gelayay labayo tobanbaa tashadoo waxay idhaahdeen awrta ayaynu ka hor keenaynaa marka iyadoo xudayfana nebiga uu ku hogaaminayo awrka camaar ibnu yaasirna xagga dambe uu ka wado ayay labayo toban ninoo afka soo duubtay ayaa awrtii ka hor keenay markuu karintiisa ay isugu taageen nebigu caleyhi salaatu wasalaam kolkaasaa ay dooneen inay ku didiyaan si uu halkaa uga duulo halkaa bidhaantaa markuu ka arkay baa nebigana dee ilaahay baa u sheegee wuu ku qayliyey kolkaasay ogaadeen inay arrintu fashilantay waa ka dhambuuqsadeen oo dhan bay u yaaceen afkay soo xidheen waxay ku hamiyeen waxaanay gaadhin oo aanay fulinin baa taa weye ficilkaa xun fikirkaa xun iyo qowlkaa xun intuba israaceen Ehm, qadiyadan ilaahay uu caddeeyey ee uu qiray inay kalimatul kufri ku dhawaaqeen waa cayday nebiga caayeen maalin maalmaha ka mid ah ayuu rasuulku isagoo asxaabta la fadhiyay geed harhkii ayaa wuxuu ihi innahu sayatiikum insaanun eh, fayanduru ilaykum bicaynay shaytaan faidaa jaaa falaa tukallimuuhu waar halkan mid baa ka soo baxaya laba indhood oo shaydaan wax ku eegaye hadduuise see inoo yimaado ha la hadlina shibta ka gala oo ha u juuqina waa qof bani aadamahoo laakiin waa laba indho labada indhoodoo shaydaanana waa la bisan yahay isaga laftiisaa shaydaana ah. shaydaan baa ku dhex jira kana dhex hadlaya meeshii waxaa ka soo baxay bay idhaahdeen asxaabtu mid markaa indha buluuga leh indhahan buluugaa maadaray mid labaa halkaa ka soo booday nabigu su-aal buu weydiiya wuxuu hi calaa maa tashtimunii anta wa asxaabu war adiga iyo saaxiibadaa goortii dhoweyta waa ay caayayseene maxaa igu caydeen waabuu fashiliyeyba masaasaabo saaxiibadii buu u yeedhay markaasuu war miyaynu cayne maya maynaan caayn hadda ilaahay baa u sheegay nabiga caleyhi salaatu wasalaam faxalafuu billaahi maa qaaluu xataa tajaawaza canhum intiioo wallii faraha badnaaye lamiisayaa la istaba dhigay istaba waa wada dhaarteen inaanaan samayn inaanaan samayn isagiina waabuu ku fashiliyeyba aayaadkana ilaahay uu soo dejiyey kolkii hore waxyuunbay ahayd aan aayad ahayn ee xadiisa laakiin kolkay dafireen ee ilaahay rasuulkiiba dafireen ayaa waxyi ilaahay uu soo dejiyay ilaa qiyaamaha la ahriyayo oo iyaguba ay ahrii karaanoo qur-aanun yutlaa calayhim qur-aan lagu dul ahriyi karaya markaasaa ilaahay waxau ihi yaxlifuuna billaahi maa qaaluu walaqad qaaluu kalimata alkufr marka halkaa waxaad ka garanaysaa qofku haddaanu iimaan lahayn waxba ma xidhaan meeshii ku soo odantaba been iyo wallu ku dhaafaya taaniya walleh qof adeegsanaya oo halkii kusoo xidhmi laydba kaga takhallusaya oo waddo kastaba maraya haddaad aragto iyo wasiilo kasta waa cudurka munaafiqu u qabo ilaahay baa wuxuu xusay nimankani maxay ku kibreen talow maxaa u sababa wamaa naqamuu ilaa an aqnaahum allaahu rasuuluhu min fadli ilaahay iyo rasuulkiisu fadligay siiyeen ayay naqamu kaga aargoosanayaan kaasay ku kibreen kaasay ku colaadiyeen hadda ilaahay fadli buu siiyey rasuulkiisuna futuuxaadka loo furay waxbuu ka siiyey nimankan iyaga iyo ehelkoodiiba way ku horumareen diinta haddana waa kuwa colaadaa bilaabay marka fadliga waxa ilaahay uu siiyey kamay mahadnaqin laakiin way ku gaaloobeen waxaa kaloo lagu fasiray wamaa naqamuu kagamay aargoosan kulamay colaatamin nebigiiyo asxaabta ilaa an aqhnaahum allaahu wa rasuulu min fadlih ilaahay rasuulkiisu inay dheeraad bixiyeen oo ummadda kale la siibay xaasilayaan fain yatuubuu ku khayran lahum saasay bal hadda munaafiqa waxaasoo dhamme ay kasoo fuleen baa ilaahay uu leeya fursad buu haystaa weli fursad buu haystaa qofka inta dhinaciisu dhulka ka sarreeyo ee aan la aasin fursad buu haystaa hadday toobad keenaan khayr ba hadday sii jeedsadaanna cadaabka ilaahay waa diyaar cadaabka ilaahay cid ka qabanaysaana ma jiro wa minhum munaafiqiinta waxaa ka mid ah man caahadallaaha mid ilaahay u ballanqaaday muxuu ku ballanqaaday talow la in aataanaa min fadlih ilaahay dheeraadkiisa hadduuna siiyo arsaaqada uu noo badiyo lanasadaqanna waanu bixin doonaa oonu bixin walanakuunanna min asaalixiina dadka wanaagsan baanu ka mid noqon doonaa ee deeqda ku fiicnaaday falamaa aataahu min fadli kolkuu ilaahay siiyey arsaaqadii iyo maalkii nimankii ballantaa qaaday bakhiluu bihi way ku adaygeen dog yaa ka furfuraya watawallow way sii jeedsadeenoo ilaahay dhabarkay u jeediyeen wahum mucriduun iyagoo ismarooriyey afka sii marooriyo fogaaday fa acqabahum wuxuu u bedelay nifaaqan fii quluubihim munaafiqnimo qalbigooda ah munaafiqnimadiibaa usii badatay ficilkaasibaa munaafiqnimo u kordhiyey ilaahayna munaafiqnimo u kordhiyay ilaa yowmi yalqowna ilaa maalinka ilaahay la kulmaya waa bilaaraja kuwaas bimaa ahlafullaah ka bixiddii ilaahay ay kaga baxeen maa wacaduhu wixii ay u ballanqaadeen bay ilaahay kaga baxeen wa bimaa kaanuu yakdibuuna ilaahayna waa beeniyeen alam yaclamuu miyaanay talo munaafiqiinta ogayn ana allaha yaclam ilaahay wuxuu ogaanayaa sirahum waxay siraystaan wa najwaahum iyo waxay ku faqayaan wa ana allaha callaamu lhuyuub waxaa maqanna ilaahay aad buu ogsoonay talow taa miyaana ogeyn talow sifaadkaa ilaahay cilmigiisa xeeshadheer miyaanay la soconin talow dadka ilahay baraarujinaya erayga minhum minhum minhum minhum dabeecadda suuraddu ahaa waxa ka mida ah, waxa ka mida ah, kuwaasa ka mida ah, kuwaasa ka mida kuwaas dee idinaha ka mid noqonina weye oo sifadaha qaadanina munaafiqii <clears throat> munaafiqiinta waxaa ka mid noqday buu ilahay yidhi qaar dhaartay walla maray yidhi hadduu ilaahay arsaaqadaa nagu yar hayntaa nagu yar fuqaraanu nahay hadduu ilaahay noo badiyuu noo buurbuuro arsaaqada wallaahi inaanu bixin oonu bixin oonu dad wanaagsan noqon intaasay ballan qaadeen mar alla markuu fadligiisii ilaahay uu siiyeyna bakhaylnimaa bilaaban ilaimaan ma jire tiina munaafiqnimay kordhisay aan ilaa qiyaamaha ka fuqaynin waxa keenay taa iimaan la-aanta iyo ballan la-aanta baa ilahaw ballan la-aantii iyo iimaan la-aantii munaafiqnimay usii kordhiyeen waa qaar munaafiqiinta ka mid ahoo wakhtigaa joogay baa dhaqanka noocana lahaa oo sameeyey kutubaha tafsiirka waxaad ku arkaysaa qisadu waxa sababtay ku soo degtay ay ahayd macnaa aayaadku waxay ku soo degeen sababtooda waxay nin la odhan jiray aclaba nin aclaba la odhan jiray aclabatu bnu xaatib ayaa ay sheegaan qisadaasi markaa waxay odhanaysaa faclabe wuxuu idhi ilaahay bari xoolo faqiir baan ahay taclabow maad iska dayn maya mar labaad buu ku celiyay nabiga mar labaad buu ku celiyay waar in yaroo aad ku mahadnaqi kartaa ka fiican in badan oo aanad karaynba shukrigeeda maad iska dayn baalku marku kordhaba waa hawle milaahay i bari in adiyuu helay sida xadiiskii rabadaanta ka dhagaysan jirteen <laughs> berigii hore xooga aiya ayuu helay xoogaagii aigaha dabeetana aad buu u batay jamciibuu ka durkay jumciibuu ka durkay sii fogaa markii dambena wuxuu diidayba sakadii ui baashaas cashuurun ka soo qaad liiska cashuurtunbay igu jirta aniguma bixinay ninkii isaga ahaa khaatimaxuma ayaa qisadaas sheegaysa laakiin qisadaa xagga sanadkeeda muxadisiintu waxa ay tilmaamayaan inay aada u liidato oo aanay sugnayn oo aan lagu xisaabtami karaynin taasi waa taa weeye riwaayinka qaarkoodna waxaabay sheegayaan ninkaa la yidhaahdo taclabatu bnu xaatib nin wanaagsan oo beder ka qayb qaatay inuu ahaa saa darteed lagu xisaabtami kari maayo laakiin inta lagu xisaabtami karaya aynu rumaysanayna waxa weye sidaa aayaduba ay sheegtay qayb munaafiqiinta ka mida ah oo ku dhololayay markii hore ilaahay wax ku weydiistay waxbaanu bixinaynaa inay jireenay ka baxeen ballantii arrintuna maaha xaadib iyo fulaan iyo thaclabatoona ma aheen waxa weeye tilmaantan iyo yaanse lahayn qof kastoo lihi qoladuu doonaya ha ahaado innagiiyo qayrkeenba cudurka noocana cidda qaadaa ah dee waa ayaandaradaasa haysata nabi maxamed caleyhi salaatu wasalaam astaamaha munaafiqa muxuu ka dhigay aayat lmunaafiqi alaaa ida xadaa kadab waida wacada ahlaf waidaa tumina khaana waa qof aan run lahayn oo aan ammaano lahayn oo aan ballan lahayn run ma leh mar alla markuu sheekaynayo amaha kaftamaya majliska been buu ku camiraya beentuna qofka muuminkaa dhaqankiisa maaha waxa uu hadduu ballan qaadana wuu ka baxayaa waa kay soomaalidu u yaqaanaan yabooh beenaaleh waar maxaa dhacay aad u bixin weyda lacagtii hebel waxbaad u ballan qaaday ama khayrkaasaad ku yaboohdee mee meeshaynu ku buuxinayn dadkaan ku dhiiri gelinayay dee waxaan lahaa guubaabi baan lahaa laakiin anu waxba maan haynina dee guubaabi baan lahaa la socon mayso qofku wuu yidhi wuu yidhi qofka muuminka ahay mistaaqiyadiisuu ilaashanaya shaqsiyadiisa waxa ugu muhiimsane qofku helaa inuu shakhsiyad iyo jiritaan lagu talageli kara yeesho cinda allaahi wa cinda annaas ilaahay iyo ummadda agteedaba inuu qof lagu qofka hebel qowl buu leeyahay marka waa qofaan ammaanana lahayn ballanna lahayn saa daraaddeed baa qofka muuminkaa meel loogu soo hagaagayaa waaya nabi ambiyada ka mid ambiyada ilaahay ku ammaanay suuratu maryam ambiyadiisii wanaagsanaa ee qaaliga ahaa ee sifooyinkooda aynu ku dayanayno nebi ambiyada ka midaba ilaahay wuxuu ku ammaanay inuu ahaa mid wuxuu ballanqaada soo bixi jiray waa nebigee nebi ismaaciil innahu kaana saadiqa alwacdi wa kaana rasuula nabiya saadiqa alwacdi waxa uu ahaa mid yaboohda ka dhabeeya yaboohda mid ka dhabeeyuu ahaa nimankaasi saasay ahaayeen markuu ilaahay fadligiisii siiyey bay ku bakhayleen fa acqabahum nifaaqan acqaba faacilkeedu wuxuu noqon karaa almasdaru almutasayad min aljumal luulaa jumladaha hore min aljumal luwal jumladaha hore masdarka laga fahmay fa acqabahum ay hada albuhr bakhaylnimadaasi wuxuu dhaxalsiiyey nifaaqan fii quluubihim asalkeedaba min aathaari lmacaasi fii xayaati lfardi annahaa tuuriu milahaa macsiyadu dhibaatada ay ku leedahay shakhsiga iyo raadkeeda waxaa ka mid a ah, haddii aad macsiyo samayso mid kale ay ku dhaxalsiisaa wadada yari taweyn bay kugu dar macsiyo kale samaysa tu kale kuu dhiibaysa tu kale kuu dhiibaysa ilaa dhego iyo indhaba uu qofku beelayo marka bakhaylnimadii munaafiqnimay u kordhis xagga qalbiga ah bimaa ahlafu llaha ahlafa macnaa way maa wacaduuhu ilaahay bay kaga baxeen ballantii alam yaclamuu ana allaha yaclamu sirahum wanajwaahum waana allaha calaamu lhuyuub waa dareen cajiibah oonu munaafiqu lahaynoo muminkuuu leeyahy miyaanay ogeyn ilaahay ogyahay sirta iyo najwaha sirta iyo najwuhu way sii kale xeel dheeryihiinoo najwuhuna waxa weeye inta ay laba iyo saddex iyo intay afka jugisa siiyaan ku yara faqaan maa yakuunu min najwa alaatin ilaa huwa raabicuhum walaa hamsatin ilaa huwa saadisuhum walaa adnaa min dalika walaa akar ilaa huwa macahum aynamaa kaanuu uma yunabiuhum bimaa camiluu yowma alqiyaama saas laba iyo wixii ka badan intii afkaysa saartee faqaysa hareeraha iska eegta hadda ilaahay subxaanahu watacaala waa maqlaya waa maqlaya sirtuna waxa weeye ka uu qofku shakilaan isagu isugu sheekaynayo waxa isagu isugu sheekaynayo isla wadwado kaa weeye Ah, labadaba ilaahay woogi waxaa halkan aayaddu ay baraarujinaysaa liyaclam ashaks ana calayhi riqaabatan min allahi tacaala qofku inuu ogaado raadaar ilaahay inuu haysto hadii laguhaa iminka wadadaa raadaar baa ku rakiban baabuurtu markay bidhaantiisa arkaan iyo astaanta ayuu dhahdaa kiilooga yaree socodka ah, baalkaayna sawiraye yaan layna ganaaxine bal ka waran raadaarkii ilaahay qofka uu hayo ee aanu marnaba ka libdhaynin in yar hadduu socdaiyo in yar iyo hadduu in badan socdaba marka miyaanay ogayn miyaanu qofku ogayn ilaahay sirta iyo najwaha iyo waxa maqan iyo waxa muuqdaba isku sii ogsoonaa quluubta daalacanaya cid kale taa aanay lahayn inuu eegayo intay iska eegayaan dadka marka qofka muuminka ahi dareenkani waa dareenka uu dheeryahay cid walba dareenkaasu qofka muuminka dheeryahay marka xaaraanta waxaanu ugu dhiiranayn oo waajibka aanu uga tegaynin maaha boolisuu ka baqanayo maaha dowladu ka baqanayo maaha maxkamadu ka baqanayo iyo qaanuuntoona kama baqayo laakiin muxuu ka baqayaa yakhaaf min allaahi tacaala sow ilaahay kuma arkayin buu odhanaya haddaad waxaan qarsato sow ilaahay kuma arkayo haddaad waajibkan ka tagto dadkuba ku arkin sow ilaahay kuma arkayo markaa qalbigiisa iyo damiirkiisa wuu nool yahay rajadiisuna way fiicantay kol hadday taasi ka baxdo oo qofku hareerahan uu iska ego dabeetana wa kunnaa nakhuudu maca alkhaa'idiin guuldarradu markaasay jirtaa allah subxana wa